بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد dhexda waxaynu kaga soo jirnay maalan sharikaadkii iyo qayb ka mida ah oo uu inoo sheegay musanifku raxmat calayhi uuna inoogu gabagabeeyey dhammaan inay bannaan yihiin sharikaadkaasi ayna ku fasahaadayaan markuu galo dulmi iyo qarar iyo dagitaan ama haddii kale inay arrintu ay asalkii sixada ku sugan tahay oo mucaamalaadka muslimiinta asalku sixa yahay caqdigaasina uu yahay kii saxiix ah ee aan dhib lahayn haddaanay ku dhicin dulmi iyo qarar iyo wixii la mid ah marka arrin kaloo shabbahda buu inoo sii daba dhigay wuxuu yidhi kamaa yufsidu siduu u fasahaadinayo daalika arrinka isaga ah oo dulmiga iyo qararka iyo wixii la mid ah almusaaqaata siduu usha markaa u fasaadinaya musaaqaadkii isla waraabtamiddii iyo walmusaaraca wax isla beerashadii wa qaala waxa uu yidhi raafic ibnu khadiij radia allahu tacaala canhu saxaabigaasi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwii wax ku kala koraysta calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam sabankii nebiga sala allahu aleyh wasalam cala almaadiyaanaati waxa weeye dhulka gacamada ee biyo ay soo maraan ee beeraha u soo maraan maadiyaanaat iyo wa aqbaali iljadaawil iyo kinaalada qararkooda ayay wax ku kala kiraysan jireen iyo wa ashyaa'in min azarci iyo qaybo ka mid ah iyo ashyaa ka mida ah beerta oo zarca ka mid ah fayahliku waa baabba'ayey oo waa halaagsamayey haadaakaas wayaslamu waana badbaadayay haadaakaas wayaslamu haada wayahliku haada kanna waa badbaadayey kanna waa halaagsamayey macnaha marna kan baa halaagsamayey kaasaa badbaadayy marna kanaa badbaadayey oo ka kalaa halaagsamayey macnaha waa wax isdabamar ah walam yakun ma ahayn linnaasi miday u sugnaatay kiraa'un kiro ilaa haada sidaa mooyaane dadkuna qaab kale wax kumay kala kiraysan jirin falidaalika sidaa darteed baa zajara uu u reebay canhu xaggiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam falidaalika sidaa darteed buu zajara u nahiyey nebigu canhu daalika canhu macnaa arrinkaa isaga ah fa amaa shayun macluum amaa shay la garanaya miyaa oo madmuunun la damaanayo oo la magdhabayo falaa ba'sa bihi wax dhiba kuma sugna rawaahu muslim baa wariyey waxa uu tilmaamayaa arrintaa iyadaa ah waxa shabbahda wax loo yaqaano musaaqaat iyo musaaraca musaaqaadka iyo musaaracadana isagaa dib inooga sheegi doona waxay yihiin waana arrin ku dhisan iyada lafteedu shuraako arrin ku dhisan weeye oo shirka ku dhisan iyo wax la wadaagsanayo sidii kuwii horoo kale shirkaduna waxaynu naqaanay inay waxa weeye ay noqonayso arrin ku dhisan cala alcadli cadaalad arrin ku dhisan oo ah ishtiraaku shurakaa fi lgunmi waalghurmi inay wadaagsadaan dadkan waxwadalehi dhibkiiyo dheeftaba dhibkiiyo dheeftaba inay wadaagsadaan oo wixii dheef laga helayana iyo faa'iidana ay wada helaan ama hal la kala badsado ama halakala ama hal la isleekaysiistee wixii waxa weeyaan dhib soo gaadhayaana uu soo wada gaadho sidaasiba asala marka musaaracada la bannaynayo iyo musaaqaadka la bannaynayaana iyaduna ilowba ilow inay qaacidadii hore ku dhisnaataa oo cadli ay ku dhisnaataa markaa way bannaan tahay waana arrin saxa haddayse sidaas si khilaafsan ku dhisnaato waa sida raafic ibnu khadiij radia allahu tacaala canhu uu tilmaamayo in nebigu sala allahu alayh wasalam umuuraha markuu arkay uu nahiyey adilada saxiixaynka iyo kayrkoodba ku sugan ee daahirkoodu aad mooddo inuu iska hor imanayo ee saxaabiga raafic ibnu khadiijin uu warinayo ee wakhtiyada qaarkood musaaracada nahyinaysa adiladaana xadiiskanaa lagu jamcinaya oo jamcinteedu waa xadiiskan waayo haddii aad si dhaba u eegto waxaad ku arki doontaa kutubka xadiis raafic ibnu khadiij warinayo oo daahirkeedu aad mooddo inuu iska hor imanayo baabkanna ku saabsan qaabka lagu jamcinaya waa xadiiskiisan muslimku warinayo marka wuxuu tilmaamay sabinkii nebiga sala allahu calayh wasalam in ummaddu wax ku kala kiraysan jireen in meelaha gacamada maadiyaanaat macnaa luqa carbeed maaha marka waa maadiyaanaat waxa weeye gacamada waa luqatu ahlusawaad bay aadaan carabi maaha marka waxay noqonaysaa gacamada loo soo jeexo beeraha waxyaabaha qararkeeda ku yaalla iyo kinaallada waaweyn kinaalladu waa meel qaab webi oo kale wax loo soo jeexayo oo la soo gelaya beerta iyo kinaaladaa waaweyn ee beerta soo dhex maraya waxyaabaha qararkeeda ku yaalla ayay wax ku kala kiraysan jireen iyo qayb ka mida zaraca markuu baxo oo waxay odhan jireen waxa weeye beertaa inoo beer wixii maalan gacankaa weynee soo gala hareeraha ka raacsan anaa iska leh tusaale anaa leh waayo wuxuu iska noqonayaa waxaa qararka gacanmada ku yaalla iyo kinaallada iyo wixii la mid ahi wuxuu noqonayaa caariyan waxa loo yaqaano waa xididku ku cabbe waa wax mar kasta xididka ku cabbaya sooma taqaanaa nimanka togaga iyo had iyo jeer dhirta ku qar taallaa ee hareeraheeda ku taallaa dhirta kale way ka waaweynaataa waayo xididkay intaa biyaha meesha maraya ku cabbaysaa gu iyo jiilaalba waa iska caleynbataaka markaa laalaada marka had iyo jeer waa dhul biyo mareena dee dhir ku taalla marka waxay odhan jireen war wixii qararkaa ka baxa tusaale ahaan anaa leh wixii dhinaca ka baxa halkaa masalan taaganaya wixii ilaa intaaba ku simanna adaa leh wixii markay sidaa noqoto ee dhul la sheego waa markii masalan lalahaa qofkii dhowr shay iibinayay shaygaa faa'iidadiisa anaa lehe adna kaasaad leedahay waa tii uu shiikh hore u soo diidoo kale waxaa dhacaysaa hadhow dhulkanaad adigu sheegatay haduu doono inuu waxbaba soo saari waayo midhba ka soo bixi waayo dhulkii aad ka kale u tilmaantayna iska hawro oo sidaa u baxo oo rucubta ka laalaada la yaabo iyo midhaha ka soo baxay waxaa dhici karta inay cagsiga noqoto oo ninkaagii dhammaan meesha ku dhimanayay meeshiisii engegto ilaa walba dhulka isagaa lahaayo inkaarta uu ku ogaayay ay meeshuba engegto dhulkii uu doortayna waxsaa uga laalaadsamaa marka tan noocaasiyana muran bay keenaysaa maxaa aniga halkaygii helay markaan ku idhi labada meelood ba inoo beer baad halkaagiina hagaajisay halkaygiina waasha ismuran baa balaabmaya ama waxay odhanayaan zarcioo soo baxay waa ashyaain min azarci waa halkuu leeyahay zarcioo soo baxay ayuu odhanayaa qaybtaa maaragtaha sida wacanu baxday adaa ama anaa dhinacan kalena aad mooddo inaana aad u bixinna tusaalean hadduu doono adaa ama anaa dabeedna maxaa dhacayaa haddii la doono meeshii mar shalay quruxda badnayd ama diiri ha ku degto oo ha cunto ama inkaar kale ha ku dhacdo meeshiiba waa kharimaysaa dabeedna labadii qof qofna waa faa'iidayaa wuxuu odhay maasha allah anigu marka horeba ducaan iska qabaayo dhulkaygu iska barakoobaaye midna meeshiisi waa engegaysa ta noocaasiya baa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu diiday markaa musaaraco haddaad aragto uu nahyinayo raafic ibnu khadiij xadiistiisa ku timi ou leeyahay nebigu musaaracada waa nahiyey tuu u jeedaa waa tanuu markuu leeyahay nabigu musaaracada waa amray oo waa ogolaadeena tuu u jeedaa waa wixii tan ka soo hadhay marka xadiista aad arki doontaad muddo daahirkoodu inuu isduqaynayo xadiiskana lagu jamcinaya ta nebigu diiday tuu ogolaaday marka nebigu wuxuu tilmaamay war shay macluuma ah hadday tahay oo la damaanayo xaaladda noocaasiya oo masalan raashin ama go'an layaado intaasaanu ku karaysanaynaa ama lacag intaasaan bixinaya oo ijaaro caadiya ay noqoto dhib kuma jiro hadday noqoto wixii wax jusiya iyo nisba ahaan lagu garanayana oo wixii inooga soo go'a waa kala badh wixii inooga soo go'a waa saddex meelood waa haddii waxbaba inooga soo go'aan ay sidaa noqotona way ansaxaysaa kamaa yufsidu siduu u fasahaadayo daalika arrinkaasi kamaa yufsidu siduu u fasahaadinayo daalika arrinkaasi u fasahaadinayo almusaaqaata iyo walmusaaracata musaaqaadka oo isla waraabtimidii ah isla waraabtimidana waynu arki doonnaaye waa dhirta geedweynta ah sida timirta iyo cinabka iyo dhirta waaweyn oo beeraha had iyo jeer dhulkeenna waxaa lagu magacaabaa geed yar iyo geedweyn soo ma zaraca yare iska caadiga ana waa geedgaab dhirtan waaweyn ee dee baxdaana waa geedweyn marka dhirtaa geedweynta ah ee geedtimireedkii iyo cinabkii iyo wixii la mid ah dhirta noocaasi ah iyadoo beeran haddii la yidhaahdo waxa weeye hebelow adigu waraabkooda iyo hawshooda iga kaafi waraabkeeda iyo hawsheeda iga kaafi wixii inooga soo go'ana waxaa sidaasaynu u kala yeelanaynaa nisbo inta la sheego waa musaaqaat waana bannaanta haddii dhul laguu dhiibo laguya dhulkaa inoo beer wixii ka soo go'ana wax saasaynu kala leenahayna waa musaaraca marka wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij <clears throat> radia allahu tacaala canhu kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwii wax ku kala kiraysta calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sabankii nebiga sala allahu calayh wasalam cala almaadiyaanaat gacamada korkooda iyo wa aqbaali iljadaawil kinaallada wixii ku soo jeeda ee soo marka kinaallada iyo dhulka biyomareenka ah, hareeraha kaga soo jeeda iyo wa ashyaa'in qayb oo min azarci zarca ka mid ah fayahliku haada dabeedna kaasaa baaba'ayey wayaslamu haada kana waa badbaadayey wayaslamu haadaa kanaa badbaadayey wayahliku haadaa kana waa baaba'ayey walam yakun mana ahayn linaasi miday u sugnaatay dadka kiraa'un kiro ilaa haadaa sidaa mooyaane si kalena wax kumay kala kiraysan jirin falidaalika sidaa darteed buu zajara u reebay nebigu macnaha sala allahu calayh wasalam canhu arrinkaa isaga ah fa amaa shayun macluum shay la garanaya miyaa oo madmuunun la damaanayo falaa ba'sa bihi dhib kuma jiro rawaahu muslim wa caamala nebiyu nebigu waa ku macaamiltamay wa caamala wuu kula macaamiltamay annebiyu nebigu sala allahu alayh wasalam ahla khaybar yuhuuddii reer khaybar nebigu wuxuu kula macaamiltamay bishadri maa yakhruju minhaa wixii ka soo baxa bishadri badh maakii yakhruju ka soo baxa minhaa dhulka ka soo baxa oo khaybar ka soo baxa beeraheedii oo min amarin midho ah aw zarcin ama zarca timirtii iyo cinabkii iyo waxyaabaha midhaha ah wixii ka soo go'a ama zarcaya markaa dhulka wixii ka soo go'a wuxuu kula ballamay nebigu sala allahu calayh wasalam inay badhna iyagu qaataan yuhuuddu badhna markaa nebigu sala allahu calayh wasalam iyo muslimiintu ay qaataan muttafaqun calayh falmusaaqaatu haddaba musaaqaadku cala shajari dhirta bian yadfacahaa waa inuu dhiibo lilcaamili kii ka shaqaynayay dhulka waa inuu u dhiibo iyo dhirta oo wayaquuma uu isu taago calayhaa korkeeda uu isu taago bijusin mushaacin qayb mushaaca muqaabilkeedana isugu taago oo macluumin la garanayo oo min ahamarati midhaha ka a waxa weeyaan buu musaaqaadku dhirtii beernayd ee timirtii iyo wixii la mid ah in loo dhiibo qof caamil ah qof shaqaale ah oo la yidhaahdo beertayda ma aragtaa markuu ku yidhahdo haa dee kolle adiguna nin beeraha ku fiican baa laygu kaa sheegaya beerta adigu xilkeeda iga qaad waxay waraab u baahan tahay waxay bacrimin u baahan tahay wixii shaqaale ka qaban jiray beerta ka qabo markay inoo soo go'do wixii aynu ka helo waxa weeye waynu qaybsanaynaa qaabkaynuu qaybsamaynaana waa qayb mushaac ah oo aan qayb gaara ku saabsanayn mushaacu waa dhul beertoo dhan weynay ku saabsanaataa ee qaybta xaggan aan leehay waa inaanay dhicin mushaac waa inay tahay mid faafsan oo beerta koone kastaba wixii ka soo go'a ku saabsan macluumin waana inay tahay mid la garanayo waan ku hagaajinaya waa ahayn nisbadaasaad leedahay saddex meelood meel ahaan beertoo dhan wixii ka soo go'a kala badh beertoo dhan wixii ka soo go'a afar meelood meel ahaan beer waa in qadar noocaas ay tahay oo min athamarati midhaa ka mid ah haddii waxbaba ka soo bixi waayeen haddii waxba ma lihid sidii qiraadkii oo kale weeye qiraadka ama mudaarabada marka xoolo lagu dhiibee lagu yahdo ku soo shaqeeyo faa'iidada inoo qayba haddii faa'iide la waayo ma qayb baad helaysaa dee jawaabtu waa maya waxba heli maysid tanna waa sidaas ileen haddii beertiiba waxba ka soo bixi waayaan dee ninkanna beertiisi ka khasaarowday adigana xooggaagii kaa khasaarow labadiinniba waa cadaalad weeye waa waxbaa weydeen haddaa waxay labadiinnu waxbaa hesheen oo odhan mid aniga intaydii baa baxday adiga intaadii bixi weyda iga tag ma jirto wlmusaaracatu musaaracadiina bian yadfaca sida waa inuu dhiibo alarda dhulkii liman miduu dhiibo yasracuhaa beeraya bijusin mushaacin macluumin min azarci waa sidii tii horeo kale juz iyo nisbo faafsan oo beertoo dhan ku faafsan oo macluum in la garanayo mina zarci ka mida wa calaa kullin minhuma mid la arko oo labadooda ka midana waxa saaran mid la arko oo labadooda ka midana waxa saaran qofka beerta caamilka ka ah iyo cidda beerta leh mid kastoo ka midaba hadday tahay musaaqaad iyo hadday tahay musaaracaba waxa saaran mid kastaba maa jarat alcaadatu bihi wixii caadadu ku dareersantay waayo waa alcurfu lmuxakam curfiga iyo dhaqanka ayaa ah kan loo xukun tegayo almacruufu curfan kalmashruudi shardan maxaa yeelay wixii curfi ahaan la garanayaa sidii wax shardi ahaan la isu dhigay oo kaley ka dhigantay marka mar haddii curfigii wax lagu fahmayo uu yahay hadhow anigu hawshaydu maxay tahay muhim ma curfigaa la eegaya iyo dhaqanka meeshaa ka jira marka wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica dhulkii qaabab looga faa'iidaystaa inay jirto haddii adigii hawshiisii aanad ku fillayn qaababkaasoo ay ka mid tahay in masalan beertii hadday beeran tahay oo geed weyn ay tahay oo geed timireed iyo cinab iyo wax la mid mida ay tahay inaad odhan karto war dhirtan hebelow ka shaqee oo waraabka iyo uu umuuraha waraabku ugu mudan yahay iyo wixii kale raacaba ee curfiga adigu uu ku saarayo ka qabo beerta wixii inooga soo go'ana nisbadaasaynu u kala leenna nisbo aan qolakiinna ku qaday mid kastaba u faa'iidoo cadli ah oo aan koonayaasha dhulka ku kala xidhnayn taasi waa weji musaaracadina waa saasi leg dhulkaa inoo beer nisbadaana waa kala leena waxay kaloo ku bannaan yahay dhulkii inaad ijaaro caadiyaba ka dhigto oo adigu kira qaadato oo aad tidhaahid war midhahaagaba adigu qaado dhulka beero anigana dhulka iga kirayso bil kasta intaa bixi ama sanadkiiba intaa bixi hadduu meeshuba aan waxba kaaga soo baxay iyo hadday kaaga soo baxayaanba aniga dhulka iga kirayso taasina waa weji bannaan oo waxa weeye uu dabeedna sidaa isagu ku beerto inaad tidhaahid maya adiga mushqaayad baan ku siinayaa oo isaga caamil caadi ahoo waxa weeye ijaare ah aad ka dhigto kiro ka dhigto oo gebigiisaba aad tidhaahid beertayda iiga shaqee mushaharkaana qaado wixii ka soo baxaana inagama dhexeeyaan anaa le intaasoo wejiba waa kuu bannaanta inaad dhulka qura kirayso oo isaga beerta iyo waxaa ku yaallaba u dayso isagoo ha isticmaalee inaad isaga kiraysato oo isaga shaqaale caadiya ka dhigato beertaadao dhan wixii kaaga soo baxana adigu yeelato isagana mushaharkiisa siiso iyo inaad samayso qaabkan uu shiikhu inoo tilmaamayo oo ah inaad meesha ku shuraakowdaan aad taahid aniguna dee beertaan leeyaho biyihii baan u soo ratibaya oo markaa makiinadii oo dhan baa ku rakiban adiguna shaqada wade oo adiguna sida loo rurushaynayo iyo sida loo bacriminayo iyo sida shimbiraha looga celinayo iyo hawsheeda waraf miidhan u samayso kala hagaaji ama qulux yaroo marba meel laga dhaqaajinayo xadhigga u samee shimbiraha ka duuli kala wad meeshii waa taas markay hagaagto wixii ka soo go'ana waa inoo qayb qaybta kii doonaaba ha bursadee markaa shiiku wuxuu yidhi wa shar shardiga alladii kaasi oo laa jahaalata fiih aan wax jahaalaahi ku sugnayn iyaduna waa bannaanta wa kullin mid la arko minhumaa ka mida waxa saaran maa jarat alcaadatu bihi wixii caadadu ay ku dareersatay iyo washardu aladii laa jahaalata fiihi waxaa kaloo saaran oo uu xaqu leeyahay wayajuusu waxa u bannaan bimacnaa ashardu alladii laa jahaalata fiihi shardiga macluumka ah ee wax jahaalaahii aanay ku sugnaynna waa u bannaan yahay shardi aan mugdi ku jirin hadday galaanna waa u bannaan yahay oo yidhaahdaan bishardi waxaasi waxaasibaa inoo ah oo ama uu yidhaahdo adigu waa inaad abuurka meesha lagu daadinaya keentaa ama anigu waa inaan keenaa adiguna waa inaad wixii shardi ay dhigtaan inaan sharciga ka hor imanayn dhibaata kuma jirto mar hadduu shardi macluuma yahay walow dafaca hadduu dhiibo daabbatahu daabbadiisii ilaa aakhara mid kale hadduu dhiibo yacmalu kaasi oo ku shaqaynaya calayhaa daabadda korkeeda wamaa xasala wixii ka soo baxaana baynahumaa uu noqonayo dhexdooda jaaza waa bannaanta masale kaloo iyaduna muhima buu inoo sheegay oo ah haddaad daabad leedahay ama dameer ha noqoto ama faras ha noqoto ama gaadhi ha noqoto ama diyaarad ha noqoto ama markab ha noqoto waxay doonaysaa ha noqoto haddaad daabad leedahay dabeedna daabaddii aad u dhiibto shaksi kale oo aad tahay inoogu soo shaqee inoogu soo shaqee wixii inooga soo baxaana waa waynu wada leenahay ama ha la kala bursado ama ha la isleeqaysiiste farqi ma leh waa wixii marba lagu heshiiyaa taasina waa bannaan tahay buui laakiin waxaan bannaanayn in waxa weeye sidii hore ee musaaracada iyo musaaqaadka iyo sharikaadka aynu ku soo aragnay taniba waa nooc shirkada ka mid ahe inaad tidhaahid qadar go-anii keen aniga ama waxa weeye aad tidhaahid maalintaana adigaa ah leh maalintaana anigaa ah leh wixii waa maalin dhaaf sabtida anigaa ah leh axadda adigaa leh isniinta anigaa leh alaasada yoomu ulaa adigaa waxaa inaad shubtaa wax saxa maaha oo dabeedna tii oo kale noqonaysaa fa haada wayahliku haada maanta badbaadaysa oo maalina waxaad onaysaa waaryaadhe dalabkii mar quraba mobilkii kala joogsan waa soo carar halkana tirib kala qaad halkana mid kala qaad maalina lacagta umad jeebka ku quraysaa maalina gebigaa guba baabuurkaad ku dhex luloonaysa war saaka cidba miyaanay soo dalbanay yaa baaban ku maqlahay waad ku dhex luloonaysa marka ma suuragalaha ma suuragalaha ku soo shaqeeyo aniga intaa ii keena dee suuragal maaha haddii shaqaba lagu waayana si guud shayga haddii lagaaga kiraynayo waa gaar oo lagu odrhanayo gaadhiga adigu ku shaqayso laakiin aniga kira gaara baan kaa qaadaya ijaara oo sidii baa waxaan kaaga kiraynaya guryaha oo kale taasi waa masale kale taasi waa masale kale oo waxa kala duwan kirada iyo iyo waxay camal ku xidhan ee shaqada ku xidhan waa kala jaad asalkeedaba ijaarada waynu arki doonaayoo waa darsiga inoogu soo xige e ijaaradu waxay ku tacalluqdaa shayga cayntiisa oo shayga lafahaantiisay ku tacalluqdaa camal kuma tacalluqdo iminka gurigaa haddaad kiraysato haddaad gasho iyo hadduu qafilku saarnaado iyo haddaad toban qof ku seexataan iyo haddaad qof ku seexataan ma cid baa kuu tirinaysa cidna kuu tirin mayso gurigaa boqol doollar baan kaaga kireeyuunbaa lagu odhanaya bishaba hadduu xidhnaadaanaad hal maalin isticmaalin boqolkii waa lagugu leeyay intaad ku soo noqoto odhan mayse inaadan habeen qura ma seexan habeen baan seexdo habeenkiina kaneeca laygu kiciyey maanaa gurigaagaba hurdo ka cid kaa dhegaysanaysaa ma jirto waa lagula yaabaya waa laodhanaya tolama dhiishka ayaana dhaqaaqsa cid ku dhegaysanaysaa ma jirto waa la yaabaya marka waxa weeye way kala duwan tahay haddii gaadhiga lagu yidhaahdo aniga bishii boqol doolar isii gaadhiga kaxaysana haddaad doonaysid ha ku shaqaysan ee guriga dhigo oo weligiiba ha ku xaraysnaado haddaad doonaysadna ku shaqayso habeen iyo maalinba gaadhiga dhibuun ha soo yeeli taasi waxa weeye waa sax waa kiro laakiin qodobka la diidaya waa maxay ku soo shaqee ku soo shaqee wixii aad ka soo hesho toban doolarii keen taasi sax maa haddaan bukoodabana oo maanta iskaba seexdana maxaad igu leedahay hadday kiro tahay yoomkaagi wuu kuu socdaa ama aan bukoodo ku shaqeeye hadday laakiin wixii shaqo aad ku xidho oo aad tidhaahid maanta miyaad bogtay waad iska seexatay waxba laguguma leh laakiin maalintaad shaqayso toban baan leh taasi wax soconaya ma sharciguna wuxuu oggolaanaya ma waayo lama rabo qof in la dulmiyo laakiin iminka markaad guriga kiraysato ama seexo ama haba soo degino maxaad ku ballanteen waa wax macluuma ma ogtahay saacaddu gurigaa furihiisa kugu wareejiye kuyaa furi ma iga haysaa haa ina kala kaxee maxaad garanaysaa in kirada kugu bilaabantay way kuu socotaa kirada xalay miyuu seexday iyo gurigii ma cid labaad baa u timi oo la seexatay iyo miyuu xidhan yahay cidina ku odhan looma yaallo adna hadhow ka hadli gurigu imisuu kuu kiraysnaa shan bilood shanta bilood lacagtoodii keen hadalkuba halkaasuma ka bilaabmaya laakiin haddii shaygii camal lagu xidho ka waran oo lagu yahdo guriga markaad seexato intaa bixi markaad seexato oo sidee addi haddaan doono maba seexane waa soo jeednaabe miyay suuro gelaysa markaa shiikhu wuxuu tilmaamayaa haddii daabaddii cidaad u dhiibto oo aad tidhaahid daabadda inoogu soo shaqeeya hadda kamaad karayna ogow inoogu soo shaqee inoogu soo shaqeeyo waan kaa karayey waa kala jaad inoogu soo shaqee baa tidhi wixii ka soo baxana wuu inaga dhexeeya waa sax wey laakiin wixii ka soo baxa qadar mucayana baan leehay ma jirto oo aad tidhaahid wixii ka soo baxa maalintaad ku shaqayso anaga toban dollarii keen adeer tobankaba haddaan heli waayo ama maalintaa dhibaataba ay soo gaadho gaadhigu mid taayarka ku yara dhufto oo addin wax ka yara yeelo oo anigiiba qaan lay raaco tobankan aad guranaysaa muxuu yahay wixii ama iga kiree gaadhiga waxaan doono aan ku hele eh ama yaanan midhba ku soo helina kiradu ha igu socoto oo gaadhiga ijaaro caadiya ka dhig ama camal ku xidho wixaan soo helo dee dheef iyo dhibba ila wadaag markaan doono waxaan ku odhanayaa maanta waxbaba ma soo helino gaadhigaa gebigiisuba meel yaran wax ka si noqdeenoo intiina garish baan siiyey waxba inooma soo hadhin marka wixii ama camal ku xidh ama ijaara ku xidh soo hadal cad waa waadix baan filaya baabu ixyaa ilmawaad mawaadka iyo dhulka dhintay noolayntiisii dhulka dhintay noolayntiisi dhulku haddii wax laga qabto ama ha la qodo ama ha la dhiso ama ha la beero waa dhul nool haddii sidii alla ku abuuray iska yahayna waa dhul dhintay weeye kaannahu mayit kaannamaa inuu dhintayba ixyaagiisuna yahay in la camiro wuxuu idhi wahiya iyadu amwaadka laguu sheegaya dhulka mawaadka ah ixyaau lmawaadka dhulkan mawaadka ahi alardu dhulkii weeye albaa'iratu ee bimacnaa bannaanayd dhulka khayrulmasruuca baa baa'ira la yahdaa waa dhul aan wax tacab gelin waa dhulkii bilaa tacabka ahaa allatii taasiyoo laa yuclamu laha maalikun wax lehna aan loo ogeyn laa yuclamu aan loo ogeyn laha iyada maalikun cid leh dhulku mar haddaan cidi lahayn oo milki macsuuma aanu ahayn cid milki cid leh aanay jirin oo weliba dee milkigeeda la ilaalinayo oo la dhowrayo sharcigu ilaalinayo wax ikhtisaasaad iyo la gaar aanay lahayn ikhtisaasaadkuna waa dhulka aan cidi lahayn laakiin waxaa ku tacalluqaya mulkulmacmuur dhulkan la camiray milkigiisa ayaa ku tacalluqaya oo dhulka imminka magaalada qashinka loogu daadiyo iyo dhulka waxa weeye waddooyinka ah iyo dee maalin gaar ahi ma leh laakiin misna ikhtisaas weeyaanoo waxaa la gaar noqonaya dhulkan camiran oo meeshii kudaafaddaa noolaynayaa ma odhan kartid ma noolaanayso meeshani kudaafaddu milki ma gasho ummadoo dhan bay ka dhaxaysaa hadday waxa weeyaan wadda tahayna waddada waan degayaa ma odhan kartid hebel baa lehna ma odhan karo xitaa ka ku soo jeedaa anaa leh ma odhan karo ummaddaa wadaa leh milkii caama wey laakiin milkigii bay taabic u tahay markaa dhulkii markaanu milkina ahayn milkina ikhtisaaskii iyo wax xaliim ama u noqonaya ama dabajoog waa aanu ahayn xaaladda noocaasiya waxaa la odhanaya waa ardunulbaa'ira waa dhul iska markaa waxa weeye bannaan oo cidlahi aanay jirin marka ka noocaasiya baa la yidhaahdaa buu yidhi mawaad waa dhulka aan cidina lahayn meeshu se hadday doonto yaan midh ka dhisnaanine haddii cidi leedahay waa baloodho bannaan wax yaallaa ma jiraan laakiin cid baa leh waa waa milki mawaat lama odhanayo dhulkani waa milki oo mawaad la odhan maayo bannaan kasta ha noqoto haddii bannaankaa mid iska leeyahay la odhan maayo waa mawaad laakiin mawaad waxaa loo odhanayaa dhul aan cid lahi jirin alle ka sokow bannaanka cidladaa ah wey faman axyaahaa qofkii nooleeya dhulkaa cidlada ah bixaaiin ku nooleeya masalan gidaar uu ku wareejiyey aw xafri bi'rin ama ceeluu qoday ku nooleeya aw ijraa'i maa'in fiiha ilayha baan leeyahay aw ijraa'i maa'in ama biyo inuu u soo socodsiiye ilayha iyada inuu biyo u soo jeexo oo biyo u soo socodsiiyo soo jeexo ku nooleeya aw amase manci ku nooleeya inuu u diido maa laa tusracu macahu wixii aan la jirkiisa la beeran karaynin inuu u diido waxa weeyaan ku sameeya oo wixii aan haddii aan loo diidin aan la beeran karaynin muxuu noqonayaa maalan waa biyihii soo gelayay oo kale iyo beerta marka koowaad maxaa lagu sameeyaa waa inaad biyahana u soo jeexdaa maalan hadday beer tahay una diiddaa oo ka xaydaantaa wixii diidaya in meesha la beero imminka haddii dhulkii oo iska bannaan aad beerto maxaa kugu dhacaya intaad ku soo afrogado oo gunta ka jaro sida awadeed buu leeyahay aw manci ama ku nooleeya inuu u diido oo dhulkan ka manciyo maa laa tusracu macahu wixii aan la'aantii la beeran karayn maa shay laa tusracu aan la beeranayn macahu shaygaa la jirkiisa oo ah biyihii kusoo soo furmayey iyo wax la mid ah haddii qodobada aad ku samayso malakaha wuu mulkeeyaa bijamiici maa fiiha wixii ku dhex sugan dhulkaa oo dhan waa ku mulkeeya dhulkaa iyo wixii ku suganba wuu mulkeeya bijamiici maa fiiha iyadoo lala qabo dhammaan baa wixii ku dhex jira ila almacaadin aldaahira maa macdanta iska muuqata mooyaane macdanta iska muuqata ixyaa laguma mulkiyo masalan iminka meesha milix baa ku waa milix waa dhul la yaqaanoo milixdu saa uga qarqaraxday intaad timaaddo iskaga soo wareejiso dayryan anaa leh ma odhan karti xaggaad u leeda ummaddaba way ka dhexaysaa meeshii dhammayd ee godadkii milixdaba anaa xaydaamanaya waxaan ka qabtayna ma jirto milixdaa dibadda iska taalla dadka ka xidhanayaa dee lagaa yeeli maayo hadday macdan daahira meesha iska dul taaltaal oo aana tacaba gelin dadkuumbaan ka xayirayaa oo taar yar baan ku wareejinayaa ha u dhowaanina meeshaana iska leh wax kaa soconaya ma meeshu waa inaad tacab gelisaa oo hadday beer tahay biyo u soo jeexdaa oo ku soo hawshootaa oo ka xidhaa dhulka daadku ka soo gelayo oo meeshii faagtaa waa inaad wax ku samaysaa haddayd ceel ka baadhaysa waa inaad qodaa oo ceelkii soo qodataa laakiin ceel iska qodnaa haddaad weegaarto oo intaad dayr ku xidhan tahay ha u dhowaanina ceelka caymeedaanaa iska lehe miyay soconaysaa manaa qodobkaa soconaya maaha waayo yaa qoday baa lagu odhanaya maadaa qoday marka macdan iska daahir oo dhul iska dul taaltaalla lama xaydaanto xaydaan laguma mulkiyo laakiin tacab wixii ku jira dhulkaa bannaan ee iska cidlada ah haddii xitaa dahab hadhow aad ka qodato adaa leh aniga halkaygii dahab baa ka soo baxay baad odhanaysaa tobankii boloodee aan seestay berigii ee aan kala waday gebigiisiiba dahab fadhiya buu noqday maalmo dhoweed baan qodayoo waaba iska yuuryuururaa aduun baa markaa waayo waa tacab moogta laakiin bahal iska dul taalta alla hadday tahay waan ma soconayso intuu inoo sheegaya waa intaa waa lixadiii ibnu cumar xadiiskii cabdilaahi ibnu cumar ee uu nebigu yidhi sala allahu alayh man axyaa ardan laysat liaxadin fahuwa xaqu biha rawahu lbukhaari weliba adigu lafdiga macruufka ahee bukhaarigu waxaa weeye man acmara lafdigaasaan bukhaariga ku macruuf ah man axyaa ardan maytana a'immada sunnada qaarkood waa u tiiriyeen sida sheekh albaani iyo irwaaulkhaliilka iyo laakiin lafdigana sidiisa uguma soo aroorin bukhaari xasba cilmi man axyaa ay bimacnaa man acmala waa isku macna uuna ciddii noolaysa ama ciddii camirta ardan dhul laysat liaxadin aanay cidi lahayn dhul aanay cidi lahayn ciddii noolaysa ee camirta fa huwa aqu biha isagaa u ale dhulkaa isagaa u ale oo bimacnaa isaga iskale rawaahu lbukhaariyu baa wariyey waidaa taxajara hadduu xanibto waidaa taxajara hadduu xanibto mawaatan dhul cidla ah xajrigu kutub ulfiqi waad ku arkaysaaye waa dhulka inaad calaamadsato iyo wixii la mida ah. xajri baa maad noolayn laakiin waad xanibatay ummadda kalaad rabtaa inaad ka xanibto waidaa taxajara hadduu xanibto mawaatan dhul cidla ah ayuu markaa xanibtay bian adaara sida waa inuu ku soo wareejiyo xawlahu hareerihiisa axjaaran dhagxaan buu ku soo wareejiyey dhagxaan waaweyn buu dhigay uunoo meeshii waa wuxuu ka dhigay goobo oo inuu leeyahay buu wax allaali wuxuu ka qabtayna ma jirto aw amase xafara wuxuu qoray bi'ran ceel buu ka faadhfaadhay kaasi oo lam yasil aanu ka gaadhin ilaa maa'iha biyaheedii dhulceel aanu biyo ka gaadhin ayuu faadhfaadhay aw amase uqdica waa loo gooyey ardan dhul baa loo jarayoo imaamkaa dhul siiyey oo u jaray fa huwa xaqu biha dhulkaana isagaa u xaq leh buu yidhi laakiin walaa yamlikuhaa mulki maaya buu yidhi xataa yuxyiihaa ilamaa uu ka noolaynayo bimaa taqadama wixii soo hormarayna ku noolaynayo shiikha raximah llahu tacaala raxmatan waasica qaybna hadalkiisa waa ku waafaqaynaa qaybna waa ku khilaafaynaa qaybta hore waa ku waafaqaynaa oo xajriga waxa ay u yaqaanaan fuqahadu oo ah dhul inaad xaydaamato oo macnaa xanibato laakiin aanad wax noolayn ah aanad ku samaynin san noocaasiya laguma mulkiye e dhulka markaa anta axaqu bihi marka adiga ayaa u xaq leh anta axaqu bihi ay hayruka min annaas adiga uga xaq leh waaya waa markaa dhulkii ama wax aan mulki faa'iideynan ku samayso sida inaad dhulkii biro ku yaro qoqotomiso ama waxa weeye dhagxaan ku wareejiso ama ceelkii intaad yaro qodo oo faadhfaadho iskaga tagto oo aanad biyo ka gaadhin arrimaha noocaasiya waa xajri weeye dhulkii waad xanibate markaa un ummadda kale kuu xaq dhowrto in muddo ah xaq baad u leedahay oo wixii inay fawdo noqoto oo waxa weeye cid kastaaba dee tidhaahdo annana waa jiidhaya ma laha laakiin hadday dhacdo cid kale noolayso ma lihid dhulkaa haddii cid kale kuba xadgudubtoo noolayso awalba waad xanibataye maad lahayn nimanka maxay sameeyaan dhulkaa miyiga iyo qaar baa waxay sameeyaan dhirta waxay ku sameeyaan rinji bay mariyaan dee kale waa taxajurkaa la sheegayo rinji buu marinaya wax allaale wax tacaba kaleu ka qabtay ma jirto rinji cas ama rinji cagaaran dhirtu ku hoos shubaya marba waxaad arkaysaa geedkaad maroo kanaya calaada sumadii geelu ku dhiganaya markuu doonamod geeli reerkoodii sumadeediibu ku dhigaya kaatimi geedkani waa calaamadsan yahay mar dhobaad mid kale kaatimikana waa calaamadsan yahay wax allaali wax tacabuu ka qabtay ma jirto laakiin muxuu muujinayaa ha u dhowaane anaa leh waana iska hadalmeli wey waa dulmi moogta marka ka noocaasi oo kale taxajurka noocaasiya samaynaya dadka kale isagaa uga xaqle de waayo isagu waxbaa buu dhaqdhaqaajiyey waa kan oodayar iyo wax ku tuurtuuray ee meelo yaryar ka xidhay laakiin wuxuu ka qabtay misna ma jirto markahikhataa waa ku waafaqsanay lakiin waxaynu ku khilaafaynaa iqaacu limaam imaamku wuxuu jaro waa masala khilaafiya bayna ahli lcilmi imaamku wuxuu jaraa ma mulkiba mise waa taxajur sida saxda ah waa milki bay faa'iidaysaa iqaacu haddaan imaamku ku odrhanin milki maaha ee maalan shan sano dhaqmaati u hayso oo dhulka iska beero oo iska wadwado oo dabeedna waan kaa qaadayaa adoo mid kaloo shacabka ka midaan siinaya haddaanu sidaa odhan imaamku wuxuu jaro cala alqowli asaxiix waxa weeyaan waa mulki rasmiya isagu waa kaa qaadi karaa hadhow laakiin sidiisa waa u mulki rasmiya oo caawa hadduu ku siiyo oo yidhaahdo beertaas anaa kuu sharci gareeyey waxa weeyaa mulki rasmiya weeye oo aad iibin karto oo aad lagaa dhaxlayo oo aad leedahay weeye marka qodobkaa sheikha waa ku khilaafaynaa qowluu cidlo marayna maahe waa aqwaasha ahlulcilmiga mid ka mid ah qowlkan uu maray laakiin qowlkaa waa khilaafaynaa oo imaamku wixii uu jaraa waa waxyaabaha wax lagu mulkiye dhulka lagu mulkiyaa bay ka mid tahay ee uu bixiyaa taas waa qodob waxaynu kaloo ku khilaafaynaa si guud arrimahan uu tilmaamay ee ciddii sidan ku samaysa dhulka iyo sidan ku samaysa waxaynu leenahay taa lafteeda curfigaa loo celinaya curfiga cidda meeshaa joogta dhaqankooda waxay u yaqaaneen dhulka waa la nooleeyey yuctabaru ixyaa'an maadaamaan daliil gaarahi ku soo aroorin dhulka sidaasaa loo nooleeyaa ee adiladii tilmaamaysa man axyaa ciddii noolaysa ama man acmara ciddii camirta camiraaddaa waxaa loo daynayaa curfu ahli ahlilardi dhulka curfigiisaa loo daynaya wixii dhulkaas u yaqaano waa la nooleeyey waa noolaanaysaa masalan haddii meesha looga jeedo meel lagula dego xoolaha meesha xoolaha lagu dejiyo maxay u baahan tahay in digo badan la dhigo sow maaha oo baabuurku si markuu soo galo dabada uula soo galo xooluhu ugu soo daadegaan ixyaaga meesha xerada noqonaysa xooluhu waa noocaasoo kale meeshii dhisme laga dhigayo weegaar wanaagsan oo waxoogaa la kiciyo meeshii maalan ceel biyood noqonaysa in biyo laga gaadho almuhim curfiga beledkaasay u khaadicaysaa wixii noqonaya ixyaa halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam